mooye wax alla wixii kitaab la daabaco nuuc khada ah waa laga hela walow hal shaqal baa allah ka dhige laakiin kitaabka qur-aanka ma badna in laga hela waase la arko haddaba waa yaalla magaalada mid akhdaal laga helay oo haddaba maalmo dhoweed culummada gabar baafinaya war kitaabka noocaasaa la iska ilaaliyo musiibada ah waxa weeyaan kuwan aad loogu dadaalin weye laakiin ilaahay baa qur-aanka xifdiyeyoo waxa weeyaan caruur yar yaroo toban jir ah durbaba la soo boodaydo oo le war waa kan qalaada ku yaalla oo korkaa laga hayaa qur-aanka ilaahay baa ku mahadsan laakiin kutubta sida badan qur'aanka ee la daabacay in akhadda laga hela ma badno aad ay u yartay waana naadir in laga hela ilaahay baa ilaaliyey xifdigaas quluubta lagu xifdiyey ayaa ilaahay ku ilaaliyey qoraalkana in badan aad iyo aadaa loogu dadaalaa laakiin kutubta kaleetay la daabacay sida badan akhdaa madbaciiha laga helaa oo qolada daabacday ay khada ku sameeyaan ama qolooyinka nusakda soo naskiyo soo qorayn markii hore oo ka soo nusqiyey naskadii markaas shiiqii qoray uu lahaa ka soo rara ama nusqooyin kale ka soo rara marka nusqadan aaday u fiican tahay daarul aahaar tacliiqa iyo taxqiiqa uu ku leeyahay abu bilaal alxatramina waa mufiid isaguna jazaahu اllahu khayr aaduu ugu dadaalay matniga wax sheegnay oo qawaacidulexraabka ibnu hishaama leh sharaxa muwasilu dulaabka waxaa iskale khaalid ibnu cabdillaahi ibni abi bakrin ibni axmed aljarjaawi jarjaawi waa nisbatu ilaa jarja jarjaduna waa magaalo magaceed laqabkiisa waxaa la yidhaha zaynuddiin magaciisuna waa khaalid ibnu cabdilaahi ibn abi bakr ibn axmed aljarjaawi alshari waxaa loo nisbeeyaa jaamic اshari jaamic اlshar ayaa loo nisbeeyaa ashaafici annaxwi wuxuu dhashay sideed boqol iyo soddon iyo sideed hijriyadu markay ahayd magaalada jarja kadib asagoo yara weli saqiiruhu aabbihi soo raaco magaalada qaahiray u soo wareegeen qur-aankuu xifdiyey kadibna jaamiculashar uu khaadiim ka noqday qaadiim uu ka noqday waqaad ah shumac u shidi jiray ardadu shumaca u shida ay wax ku akhristaan maalin maalmaha ka mida ah, isagoo shumacii la socda oo liifad side uu warqado ardada mid ka miduu lahaa ayaa shumacii ku dhacay shumicii ayaa uga dhacay humiiyo shumi hadduu shidan yahi mogta waa daadana shumicii uu sidan yahay inta ka dhacay wuxuu ku dul dhacay ardada mid ka mid ah kuraasow laha warqada yar wax ku qoranayay uu ku dhacay warqadihii marka waa halaabayaan warqadana raqiis ma ahayn waktigaas fashatamahu wa cayarahu biljahl markaasuu aad u caayo baalkaagan jaahilkaa shumacyada la wareegaya diin aan baranayn wax ma ogahaho ha nooga cayaaran warqadaha maxaad warqadaha nooga hadlaysa ma taqaanid qiimahoodi qiimahooda maxaad ka garanaysaa jaahil baad tahay tiyu aad uga xumaaday inta u kaadiyey shumac ayuu dul fariistay waxbarasho isagoo soddon dhaafo afartan iyo soddon u dhexeeya qur-aanka wax aan ahayna markaas aan oqon soddon wuu dhaafay afartan iyo soddon u dhexeeya halkaasuu ka bilaabay suu dul fadhiyey wuxuu noqday caalim fi luqati alcarabiya funuunta kalena wax ka yaqaan weliba ah taas maxay ku tusaydaa waxa weeyaan waxbarashadu jiddiyay kaa rabtaa ah, wakti kasta waxbaa la baran karaa aimada gobolka mid ah kitaabka oo ibnu qudaama uu sharxay muqniga ku sharxee la yidhahdaa mukhtasar اkhiraqi sideetan sano isagoo jiru xifdiy ah, ibnu hishaam annaxwi yuba ahaaba saaxib اlqadr sideetan sano isagoo jiru xifdiy kitaabkaas sideetan jiru xifdi ku wada marka waqti kasta qofku waxbuu bara karaa laakiin maxaa ay arintaas aasaas u ah himma caaliya inuu helo bis go-aan adag hmm. adoo waxa weeyaan shan iyo labaatan jir ah oo maskax banu aadan meeshay ku dhammaatay joogay siddeetan jirkaa kaa fahmo fiicnaana sababta waa maxay waa jiddiyada ah, siddeetan jir aan awal xifdi u dhalan aa kaa fiicnaana adoo banu aadanka kuwa ugu xifdiga badan ah awooddii caqli iyo maskaxeed meeshay ku dhammaatayna joogay maxaa dhacay waa jidiya la-aan dadaal la-aanta ah, meesha waxaa lagu kala hara waa dadaalka ah, bacda minat اlaahi laakiin wax walba hadde waxaa ka horeya ilaahay inuu kugu gallabaysto ku siiyo marka caalim ayuu noqday imaamu الsakhawi wuxuu yihi kaana insaana khayra wuxuu ahaa qof aad u khayr badan isagoo xajka ka soo laabtay ayuu dhintay sagaal boqol iyo شhan hijriyadu markay aheed culumo badan ayuu cilmiga ka qaatay culuum luqa mandiq usuul faraa'id xisaab culumadaasu waktigiisa joogay aad u badan oo sakhaawi iyo munaawi iyo ay ka mid yihiin oo aad u fara badan mualafaad ayuu ka tegey aad u nacfi badan gadaalkiisna aad loogu nacfiyey almuqadima alashariya maca sharxigaa ka mida waxaa ka mida kitaabka la yidhahdo sharxu tawdiix oo lagu magacaabo bitasriix cala tawdiix twdiixu waa sharax uu iska leeyahy ibnu hishaam laftirkiisu kutubta ibnu hishaam dabagala sharax uu leeyahay ibnu hishaam oo alfiyada ina maalig uu ku sharxay wey markaasuu asaguna sii sharxay oo tasriix kitaab la yidhaho ku sharxay kitaabkaas oo culummadu ay yidhaahdeen waa min axsani shuruuxaatihi aadna ay u ammaaneen aadna ay u ammaaneen waxaa ka mid a ah kutubta uu leeyahay khaalid ibnu cabdillaahi ibn abi bakr ibn axmed alashari raabu alfiyat bni malik waa la hela waa aday u taala waxaa la idhaha tamriin dulaab fii sinaacati اcraab kitaabkaas oon lagaba maarmin alfiyada marka la joogo matnigu icraaba waxaa ka mida sharxu ajrumiya waxaa ka mid a kitaabkan hadda miiska noo saaran akri doona insha allahu oo la yidhaahdo muwasil dulaab ilaa qawaacid اicraab iyo kayrkoodba laakiin nasiib daro waxaa ka mida kutubtiisa sharxu burda maca icraabiha burdaha inuu sharxay burdaha busiiri uu sharxay hadduu iska daylaha al hadduu iska daylaha markaasaa waxaa ku kasoomay dad badanoo caama oo yidhaahdeen khalaas waa dhammaatay mar haddiiba uu khaalid ibn cabdillahi alasari sharxay waxay kutusaydaa burduhu inay fiicanta oon qaladba lagu arag qaladna waa ku jiraahoo gaalnimo cad ah ku taalla oo aan hal bayd ahayn oon laba bayd ahayn oon saddex bayd ahayn ee meelo kala duwan uga taalla waxaana ugu shar badan waxaa ku yaalla faina min juudika dunya wadarataha wa min culumika cilmu اlawxi wاlqalm kaasaa ka mid ah oo uu leeyahay nabiga salى الlahu عalيه wasalam deeqda aad bixido waxaa ka mid ah adduunyada iyo caaqiro adaa bixiya adduun iyo caaqiro adduun iyo caaqiro maxaa ka imaana marka haddii la yidhaahdo adduun iyo caaqiro adaa bixiya qofka waxa uu bixina waa wax uu iska leeyay taas maxaa ka imaanaya dhammaan adduun iyo aakhiro alla alla ma lehe nabigaa leh nabigaa iska leh so uma jeedid ahlu jannaha awelin iyo aakhiriin jannada isagaa geliyey rabbi ma gelin allihii abuuray ma gelin taasaa ka imaanaysa subxaan allah so uma jeedid maxaa daba yaalla oo qoontaada nabiga subana waxaa ka mida wax alla waxa qalam ku qoray oo looxulmaxfuudka ku yaalla waxaana la ogsoon yahay axaadiisa saxiixa siduu nabigu noogu sheegay sala allahu calayh wasalam wax kasta oo dhacay iyo waxa dhacaya looxulmaxfuudkay ku qoray dhammaan taas marka macnaheedu waxay tahay nabigu wuxuu ogaa dhammaan waxa dhacaya صaxiix bukhaariga waxaa ku sugan gabaraa tiri wa fiina nabiyu yaclamu ma fii kadin nabigu waa ka canaam bal waxaa riwaayadaha gobol ku sugan laa yaclamu ma fii kadin ila اllah صaxiix muslimka waxaa ku sugan man qaala ana الnabiya salى الlahu عalيه wasalama yaclamu maa fii qadin ow man akhbaraka ana nabiya salى اlahu عalيه wasalam yaclamu maa fii qadi qof alla qofka kuu sheega nabiga berri waxa dhacayuu ogaa faqad iftara al اllahi faqad acdama calى اllahi اlfirya saxix muslim ku suganta caaisha inay tihi qofka ku yidhaahda waxa berri dhacayaa nabigu ogaa ilaahay wuxuu ku been abuurtay been abuur weyn soo ma jeedid been abuur aad u weyn ayuu ku been abuurtay nabigana la yidhi laa yaclamu ma fii qadin ila اllah iyadoo bukhaari laa yaclamu ma fii qadin ila اllah waxa berri dhacaya alle maahan cid kale ma oga laxul maxfuudkanay ku yaallan wa berri dhacaya waxa berri dhacaya laxul maxfuudkay ku yaalleen qiyaamuhu waktigu dhacaya uusan ogeyn nabiga oo inta la weydiiye ma ogiye bar iska da berri waxa dhacayuuba yidhi ma ogiba sidoo kale nabigeena suuban salى الlahu عalيه wasalam waxa hadda dhacaya iyo dadka baadiyoobay ee hadda nabiga gadaalkiis dadkii ridoobay nabigu ma oga oo xadiis صaxiixaynka waxaa ku taalla aakiro dadaa la marsiinaya yuri nabigu salى الlahu عalيه waslm dhanka bidixda markaasaan leeyahay umati umati wa fii lafdi aصxaabi aصxaabi usayxaabi lafdi kale markaasaa la leeyay inaka laa tadri maa axdaثuu bacdaka ma ogid adiga gadaalkaa waxay diinta kusoo dareen haye dadkaas waxay samaynayan laxulmaxfuudka maysan ku qornayn waa ku qoran qof kasta wax samayn laxulmaxfuud ku qornayn ma ogid ana lagu leeyahy nabiga sala allahu alay slam asna wuxuu leeyahay waxa weeyaan busiri nabigu waa ogaayo wax alla waxa laxulmaxfuud ku qoran cilmiga nabigay ka mid ah waa arin aad u atara subxaan allah subxaan allah subxaan allah waa arrin aad u katara ah. ah. marka arrimahaas waa un iska nasiib daro sheekh cabdiraxmaan ibnu xasan alasheekh ayaa wuxuu yidhi sharaxa uu sharxay tawdiix iyo ajrumiya markay arkeen ayaa dadka gabal waxay ku kadsoomeen waxa weeye sharxii uu sharxay burdaha oo yidhaahdeen ma ninka dhan oo ajruumiga sharxay oo sharxay tawdiixa ma ninkaasaa shirki gara waayey ay yidhahdeen burdahuu sharxaye asagu markuu sharxaya shirkiga ma gara waaye markaasuu wuxuu yidhi inuu sharxay tawdiix ama ajruumiye uu sharxay waa naxwe mogta taasuye taasu keeni maydo mana u diidaydo inuu tawxiid garo waayo sababtoo ah wuxuu yidhi waqtigaas uu isagu joogay isaga iskaba daa raazi iyo abilmacshar albalkhi iyo raggii lamidka ah ayaa tawxiid ku gafay luqadana khaalid uga oqoon badnaa khaalid markuu joogana qabriga axmed badawi iyo kayrkiisa dadku caabudayeen mana ka reemin inuusan garanaynba taasaa kutusayda xagga caqiidadana ashcariyu ah kayr badan allaha siiyo muxaqiqa abu bilaal alxadrami kutubihiisa meelo badan oo ka mida ah ayuu ku isbaatiyey oo uu ka soo raray inuu ahaa ashcari tusaale wuxuu ka soo qaatay tasriixa oo kaleeto araxmaan raxiim markuu icraabayey basmalada ishtiqaaqeedu min araxma laga keenuu markaasuu yidhi wahiya hunaa majaasu can اlincaam ilaahay raxmad laguma sifay karo wey ilaahi weynaa sifatu raxma looma sugi karee waa majaase waaa waxa weeyaan ay majaas ka tahay nimcaynta markaasuu fakhrudiin raasi soo qaatu yidhi imaamu raasiyaaba yidhi mar kastoo ilaahay lagu sifeeyo amar aan in lagu sifeeyo aysan ansaxayn sida ilahay naxariis lagu tilmaamoo kale ma ogola ilaa shaaciradu ka mid maaha sifaad bay ilahay u ogol yihiin raxma ka mid maaha ma ogola marka taasoo kale waxaa la sameeyaa huu yidhi waxa weeyaan ghaayadiisa lagu xambaaraa naxariis xaa ka dhalanaya inuu inuu u nimceeyo addoommada marka nimcaynaa loola jeedaa ilaahay kuma sifaysna raxmad halkaasuu ka tuuray halkaas ayuu ka tuuray marka meela muwasil dulaabkana waa noogu imaan doontaa marka uu marayo qadnaraa taqalluba wejika fi samaa isagoo si sariixa u sheegaya oo leh ilaahay kalaamkiisa ha kalaamka alle kalaamka alle waxa weeyaan waxa la yidhahda xaraf xaraf xaraf waa ka nastaanya maya maya kalaamka ma dhehen waxaan rabaa ru'yada ru'yada waa qadiima isagoo leh waa qadiima isagoo leh kalaamkana meel kalu uga soo raray ayadana kalaamkana meel kalu uga soo raray meel kalu ayadana uga soo raray sharxulasariyada weeye sax wey waxaana waynu ku yaani muqadimada marka kalaamka alla isagoo xaraf ka anfinaya xaraf iyo sawq isagoo ka anfinaya taasoo iyadana soo raray markaa waa caddahay marka caqiidadii ashaacirada inay tahay waa kitaabkan laqbaynaynaa in allahu haddii alla yidhaahdo bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabanaa allaha arraxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan raxmaan laba shaya bannaan in laga dhigo صifa daatiya صifa daatiya sida cabdullahi بn cabaas ba laga wariyay ibnu jariir iyo kayrkiis ay sheegaan oo la yidhaahdo allaha araxmaani naxariista ballaaran ku sifaysan saw isaga daatadiisa ku sifaysan araxiimna laga dhigo صifa ficliya allaha raxmadiisa gaarsiiya ciduu doono khalqigiisa ka mid ah Ah, marka raxmaan asagaa ku sifays raxiimna wuu gaarsiiya addoommadiisa wey raxmadaas ciduu doono saas way bannaan tahay waxaa kaloo bannaan labadaba in laga dhigo sifa ficliya oo la yidhaha allaha arraxmaani naxariista caamkaa naxariista oo haddee gaal iyo muslimba iyo makhluuqaadka kaleba raxmadiisa adduunka waa wada haystaan arraxiimina in laga dhigo sifa ayadana ficliya laakiin la dha allaha arraxiimi naxariista khaaskaa naxariista marka markan dambe labadiiba maxaan ka dhignay صifa ficliya tii hore maxaan idhi arraxmaaniya waxaan ka dhigaynaa صifa daatiya aan ka dhigaynaa waxaan leenahay allaha arraxmaani naxariista ballaaran asaga ku sifaysan arraxiimina waxaan ka dhigaynaa صifa ficliya waxaan leenahay allaha naxariistiisa gaarsiiya ciduu doono khalqigiisa ka mida ah. marka waa kala duunay صifa daatiyan ka dhignay araxmaan araxiimna صifa ficliyan ka dhignay marka dambena labadaba صifa ficliyan ka dhignay allaha araxmaani naxariista caamka naxariista oo mucamim raxmaan ah naxariistiisa ku camiima makhluuq dhan allaha araxiimi mukhasisu raxma raxmadiisa ku qaas yeela mu'miniinta adduunka hanuunka ku qaas yeela aakhiro jannadiisa ku qaas yeela marka labaduba bannaan alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi allahay u sugnaatay asha ku jirta waa istiqraaqiya mahad dhammaanteed mahad dhammaanteed sifo wanaagsan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay asagaa ilaahay mudan asagaana iska leh oo xaq u leh jumla ismiya ayuu xamdiga isticmaalayoo alxamdu lilaahi jumladaas ismiyadaa isticmaalay muxuu u isticmaalaa wuxuu u isticmaalaa litadulla cala dawaam jumlada ismiyada waxay tustaa hubuud iyo dawaan marka ilaahay way u sugan tahay mahaddu weligiisba waa u sugan tahay wey weligiis waa u sugantah hubuud iyo dawaamay tusay jumlada ismiyada jumlada ficliyada saasay uga duwanta allahaasoo almulhimi ku hanuuniye addoommadiisa wanaagsan lixamdihi asaga la mahdintiisa ilaaha ku hanuuniye addoommadiisa wanaagsan in asaga la mahdiyo weeye in asaga la mahdiyo wsalaatu amaan iyo wasalaamu nabadgelyo kaa'inaani calaa sayidina sayidkeenni korkiisa ha ahaadeen muxamadin muxamed ah rasuulihi rasuulkiisii korkiisa muxamedkaasoo rasuulihi ilaahay ergegiisii ah dheh oo ka sifee waa cabdi ilaahay addoonkiisii ah salliga culummada in badan oo ka mida ah waxay ku fasiraan raxma maqruuna bitacdiim naxariis oo weynayn lala xidhiiriyey waxay yidhaahdaan wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo saasay yidhahdaan marka salliga waxay ku fasiraan alraxma almaqruuna bitacdiim waa macno sax ah waxaa kaloo aimada gobol kale ku fasiraan salliga ahanaa اlxasan ammaan wanaagsan waana sidaa saxiix bukhaariga ku sugan oo taabicigii abulcaaliya uu ku fasiray oo uu yidhi salaat ullaahi calىa rasuulihi hanaa'uhu calayhi cinda mala'i اlأclى waxa weeyaan ilaahay baa nabiga ku salina macnaheedu waxay tahay ilaahay inuu ammaano nebigiisa oo malaa'igta agtooda uu ku ammaano labadaas macno waxaa raajaxsan ayadoon mid khada ah uusan jirin waxaa raajaxsan in lagu fasiro ammaanta jalaa afhaamkana calaamatu ibnuqayim ilaa toban wej uu ku sheega oo ku kutusayda inay sidaasu raajix tahay waxyaalaha cadcad oo kutusayana waxaa ka mid ah raxmadii iyo salligii oo laysku cadfaa la arkay ah, ulaaئika عalayhim salawaat min rabbihim wa raxme dadka marka musiibadu ku dhacdo sabra oo yidhaahda inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun ilaah wuxuu leeyahay kuwaas dushooda waxaa ahaaday salawaad iyo raxma labadaasa ahada dushooda haddii marka salawaadka aada naxariisyaal ku fasirto raxmadda xaatu leeda marka korkooda waxaa ahday naxariisyaal iyo naxariis sax ma noqon karto waalcadfu yaqtadii almugaayara laba shay marka laysku cadfana cadafku wuxuu keenaa kala duwanaansho oo macduufkii macduuf caligu inay kala duwanaadaan asal sidaas ah ayadoo cadfu cadfu tafsiirna jiro marka aayaddaas iyo weliba adilo kale daraaddeed waxay ku kutusaydaa inay kala duwan yihiin salaada iyo naxariista maadaama laysku cadfay oo waxaa la leehay ulaaئika kuwaas calayhim korkooda waxa ahaaday salawaatun ammaanyaal ah, oo xagga rabbi ka ahaaday iyo waraxma naxariis marka waa macno wanaagsan marka tanaa xoog badan wasalaatu ammaan iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeenni korkiisa ahaadeen muxamedin oo muxamed ah muxamedkaasoo rasuulihi ilaahay rasuulkiisii ah wa cabdi ilaahay addoonkiisii ah rasuulka ayuu hormariyey waa hadalka sajxigiisu ilaashana maahane xadiidka ay ku soo arooreen rasuulihi iyo cabdihi waxaa horeeya cabdiga oo nabiga salى الlahu عalيه wasalam quluu cabdullaahi wa rasuuluhu quluu cabdallaahi wa rasuulah sidaas ayuu yidhi marka in la hormariyo waصfiga oo cubuudiyada ah ayaa fiican sababtoo ah لأnnahu أshraف اlأwصaaف alcaliya صifaada sare ee addoommada lagu tilmaamo waa kan u sharaf badan addoon wax lagu tilmaamo kaasaa u sharaf badan in la yidhahdo cabdullah maxaa yeelay xaqii allo oo cibaadadiisa ahaa ayuu gutay wey ilaahayna marar badan saasuu ku tilmaamay khaasatan maqaamaadka sare ilahay markuu nebigiisa ammaana fa awxaa ilaa cabdihi maa awxaa subxaana aladii asraa bicabdihi leyla ilى اmasjid اxaraam marka ilaahay sidaasuu ku tilmaamay wa calىa aalihi nebiga eheladiisa korkoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaato wa calىa aalihi nabiga eheladiisa eheladaas korkooda ammaan iyo nabadgelyo ha ahaato wa saxbihi nabiga saxaabadiisa korkoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaato wa jundihi nabiga ciidankiisa korkoodana ammaan iyo nabadgelyo ha ahaato wa bacdu intaas ka gadaal fayaquulu cabdu addoonkii wuxuu leeyahay addoonkii alfaqiiru ee mar kastaba u baahnaa ilaa mawlaahu sayidkiisa alqaniy ee deeqto alfaqiir sifa mushabaha haddii laga dhigo waxay tusaydaa faqri daa'imaho joogtaa daa'imulfaqri wey midka faqrigiisu joogtaba yahay waana sidaas addoommada ilaahay oo dhan ilaahna waa qani daa'im ah mar walba yaa ayuha الnaas antum اlfuqaraau ilى اllah wallahu huwa alganiy اlxamiid marka haddii sifa mushabaha laga dhigo hubuut iyo dawaamay tusaydaa waxaa kaloo laga dhigi karaa awsaanti amhilatu mubaalaqa ka mid yahay faciil amhilatu mubaalaqa haddii laga dhigana faqrigiisu ku badnaa wey waxaa leedahay wa bacdu intaas ka gadaal fayaquulu wuxuu leeyahay alcabdu addoonkii addoonkii alfaqiiru baahida badnaa ilaa mowlaahu sayidkiisa u baahnaa sayidka alqaniy oo deeqtoon oo makhluuqiisoo dhan ka deertoon waa alle qanigaas khaalid bnu cabdillaah oo khaalidkii ina cabdullaahiyahaa ah addoonkaas khaalidkaasoo alashariyu jaamic ulshar meesha la yidhaha loo nisbeeyey masjidkii la dhihi jiray jaamic ulshar waa jaamacadda hadda ashar loo yaqaane waxa weeyaan ayaa loo nisbeeyey haada wuxuu yidhi waa kana maquulu qowlkii fa wuxuu leeyahay waa kana maquul qowlka yaquulu mafcuulkeedii maquul qowl haddaad maqasho waa qowlka mafcuulkiisa qowlka ama yaquul ha ahaado ama qaala ha ahaado ama qaa'il ha ahaado ama maquul ha ahaado ama qowl ha ahaado mudaaric iyo maadi iyo amar iyo masder iyo isim faacil iyo ism mafcuul midku raba ahda waa maadada qowlka maadadaas mafcuulkeedaa la yidhaha maquulu qowl maquulu qowlkii marka waa kana wixii uu addoonku dhehaya waa kana wuxuu leeyahay addoonkaasu haadaa kan halkuu ku ishaaraa wuxuu ku ishaaraa alfaada maskaxdiisa xaadirka ku ah alalfaad almustaxdara fi dihni shaari shaarix shaarixa maskaxdiisa alfaada ku xaadirka oo uu raba kitaabkan inuu ku sharxo taasuu ku ishaara taasuu ku ishaara wuxuu yidhi haadaa kitaabkanu sharxun waa sharax sharaxaasoo latiifun qiraya jurmigiis waa yarya jurmigiis waa yarya jurmigiisa waa yarya sharaxaasoo calaa qawaacid اlxraab kitaabkii ibnu hishaame la dhihi jiray qawaacid اlxraab dushiisa ahaaday sharaxaasoo sa'alaniihi ay weydiiyeen bacdu asxaabi saaxiibada gobol ka mida saaxiibada gobol ka mida ayaa igu yidhi qawaacid ulixraabka ibnu hishaame faa'iidada badan furfur oo sharax sharax maadaama shuruuxdiisa aad loogu nacfiyey khaalid sharaxaasoo sa'alanii ay weydiiyeen bacdulasxaabi saaxiiba gobol ka mid ah sharaxaasoo yaxullu furfuraya almabaaniya dhisasyaalka taraakiibta wey mabaanidu waa taraakiibka taraakiibta wey waa jamcu mabnan wey dhisasyaalkuu furfura macnaha taraakiibtuu furfura bibayaani اfaacil wاlmafcuuli wa marjici damaa'ir kanu waa faacil kanu waa mafcuul damiirkan welhiblu u laabana iyo keyrkeedba aadu u furfura tartiibka ah, kan waa faacil kan waa mafcuul damiirku meel heblu u laabana iyo keyrkeedba sharaxaasoo yaxulu furfuraya almabaniya dhisasyaalka macnaha ataraakiiba wey tarkiibyaalku furfuraa wa yubayinu caddaynaya almacaaniya macaanidana caddaynaya macaanidu caddaynaya aad iyo aad sharaxaasoo samaytuhu aan ku magacaabay muwasila dullaab muwasil wasala oo facala ah ayaa laga keenay marka ism faacilkii waay muwasil ah, awsala waa laga keeni karay ayada laftirkeeda muusilu dulaaq in la yidhaha macnuhuna isku miduu noqola ah, isku miduu noqola samaytu waxaan sharaxaasoo samaytu aan ku magacaabay muwasila dulaabi ardada midkii gaarsiinayay ilaa qawaacid اicraabi icraabka qaacidooyinkiisi asasyaalkooda marka muwasila saas waa la dhigi karaa fatxa la saari karaa oo maxaa loo saaraa sama laba mafcuulay qaadataa mafcuulkii koobaad waa damiirka mafcuulkii labaadaad uga dhige samaytuhu kitaabka sharxa sharxa waxaan ku magacaabay muwasila dulaabi waxaa kaloo kuu banaan muwasilu inaad ka dhigto isagoo mafcuul haanigii ah oo maxaa dhacay xikaayo wey kitaabka magaciisa wuxuu ahaa muwasilu dulaab ilaa qawaacid اlexraab waa rafcisnaa marka muwasilu dulaab isagoo ah oo saas u rafcisan aan laga dhigay xikaaya la raaba marka damadiisiyaa loo daynaa waana mafcuul marka iyaduna kuu banaan muwasila iyo muwasilu labaduba banaan sharaxaasoo samaytu aan ku magacaabay muwasila dulaabi ardada kii gaarsiinaya ilaa qawaacid اicraab sharaxaasoo naaficun oo anfacaya adulaaba ardada in sha allahu tacaala ilaahay hadduu idmo ardada aad u anfaca sharaxaan walaa shaka ilaahayba waa ku anfacay ardo badan intaasu muqadimadii khaaliday aheed hadduu wuxuu rabaa inuu bilaabo inuu kitaabkii sharxo marka matnigii ibnu hishaam aan marka hore aragno marka matnigii fiiriya matnigaan carabka marinaynaa kadibaan sharaxa ku soo laabayna ayadoo haddaan sharaxa akrino matniga la akriyey maxaa yeele kelimad kelimu u qabana laakiin horta bal waxa la sharxaa si aad u fahamto matniga aan carabka iska marino si sariica ah. bism اllaah uu yidhi ibnu hishaam ualifu aan leena anagu laakiin wuxuu dhihi doonaa khaalid aftatixu uu dhihi doonaa ualifu waxaan ku alifaa bism اllaah marka laakiin bisinkaa la hormarina bism illaahi ilaahay magiciisa allaha arraxmaani naxariista caamkaa naxariista allaha arraxiimi naxariista gaarkaa naxariista magiciisa aan ualifu ku alifa hada alkitaab amaa bacda xamdillaah bacda waa mudaaf xamdida ka dambayda mudaaf ilayhi amaa bacda xamdillaah ilaahay la mahdintiisa ka gadaal xaqa xamdihi mahdintiisa waajibkahe sugan la mahdiyo iyo wasalaati wa bacda salaati ammaan ka gadaal wasalaami nabadgelyo ka gadaal calaa sayidinaa sayidkeenna korkiisa la salaamo iyo wacabdii addoonkiisa korkiisa la salaamo muxamedin muxamed ah muxanadin muxanadin ah, muxanadin la salaamo iska dheh ka bedelo bayaanna ku banaane ilaa meel kastoo bayaan ku badan bedelnaa ku banaanaaye ah, ilaa laba masale maahane iyo wa aalihi nebiga aalkiisa in lagu salliyoo la salaamo min bacdihi nabiga ka gadaal fa haadihi tan meeshan qawaacidda soo socotu ishaara ibnu hishaam fa haadihi fawaa'idu waa faa'iidooyin faa'iidooyinkaasoo jaliilatun weyn faa'iidooyinkaasoo fii qawaacid اlicraabi icraabka aas-aasyaalkiisa ku sugan faa'iidooyinkaasoo taktafi la raacayda bimuta'amilihaa ardaga u fiirsada jaadata asawaabi waddada saxda dhexbartankeeda waddada saxda ah ee naxwada dhexbartanka meesha ah haa dariiq iyo luqluq ku marsiime haddaad faa'iidooyinkan barato waddada dhexdeedaad qaade adoon waxa weeyaan dareen qabin aad carabiga u sheegay sidii saxda ahaa oon isku aadaadayn oo iskugu kaa aadayn wa tudlicuhu waxay daalacsiinee faa'iidooyinkaanu fil amadi waqti alqasiiri gaaban calaa nukati kaiirin in badan faa'iidooyinkood qarsoon nukadka faa'iidada qarsoona leeda waa jamcu nuktatin nuktadana waa faa'iidada qarsoon oo aan banaanka oolin wa tulicu waxay daalacsiine hu ardaga u fiirsada filamadi waqti alqasiiri gaaban calaa nukati kaiirin isku idaafe calaa nukati kaiirin in badan faa'iidooyinkooda qarsoon kaiirkaasoo min alabwaabi abwaabta naxwada ka mida faa'iidooyinkaasoo camiltuhaa aan sameeyey camala man qof shaqadiis dabba dawayna liman qof xabba uu jeclaaday xaba waa luqatun fi axaba axaba waa jeclaaday xaba waa jeclaaday labada waa la yidhaha fiiri dhaktar khabiir oo aad dawooyinka u yaqaan iyo faa'iidooyinkooda qof uu aad u jecel yahayna daweyn raba muxuu adeegsanaya awooddiisa cilmi meesha ugu dambaydu adeegsana soo ma awooddiisa oqoonta meesha ugu dambaydu adeegsana qofkaas sida ugu fudud inuu u raysto soo maaha haddee wuxuu ku leeyay ibnu hishaam khabiirkii naxwadana maahan xagga jirka dabiibkii naxwadana ardadana kayrkaan la jecela awoodayda waxaan iskugu geynayaa hawin marka inaan soo bandhigo meesha ugu dambaydo faa'iidada sida dhakhtarka khabiirka ah maahirka dawada aad u yaqaan qofku eh, qofuu jecel yahayna dawayn raba siduu waxa weeyaan ugu hagarbaxa hagarbixiisana faa'iida ka imaanaya hadda jaahil hadduu kuu hagarbaxo wax ku tarima inuu ku dilaaba dhacdaba laakiin qabiil hagarbaxaya waa faa'iida meesha ugu dambayda soo maha haayada ugu dambeyday saasoo kalean soo bandhigaya holi khabiirna waa yahay ibnu hishaam shaki maleh camiltu a faa'iidooyinkaasoo sameeyey camala man ka camali man qof shaqadiis oo kale daba daweeyey liman qof xabba uu jeclaaday wa samaytuhaa waxaan ku magacaabay bilicraab caddayn can qawaacid اlicraab icraabka qaacidooyinkiisa aasaas yaalkiisa la caddeeyo saasaan ku magacaabuu yidhi wa min allahi alle xaggiisa oo kali ah aan astamidu gurmad uga dalba atawfiiqa inuu iwaafajiyo sida saxdaa ah. iyo walhidaayata inuu igu hanuuniyo ilaa aqwami dariiqin waddada ugu toosan bimanihi ilaahi weynaa nimcayntiisana uu igula hanuuniyo iyo wa karamihi deeqdiisa wayanxasiru wuxuu ku koobmi doonaa kitaabkaanu fii arbacati abwaabin albaab اawl kaas wuxuu ahaa ibnu hishaam khaalidaa sharxaahe u fiirso he wuu ku yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim uu sharxi raba u ka bilaabo albaau baadu mutacalliqatun waxay ku tacalluqeen bificlin ficil ficilkoo maxduufin la xadfay ficil maxduufa ay ku tacalluqeen jawaasa ficilku waa jawaas inuu xadafka la xadfay xadafku waa jawaas inuu jawaas yahayna waxaa ku tufsaa ficil khaasaha la soo qadari karaa bal asagaaba fiicanba midka wujuubka loo xadfaana waa caam koon caama wey kan waajibka loo xadfaa marka kan waa khaas inuu khaas yahaba daliil u ahba inuu jawaas u xadfan yahay ah. marka ba'daas waxay ku tacalluqee ficil maxduufoo la xadfay taqdiiruhu la soo qadaridiisu aftatixu wey ficil caamuhu keenay ah, ficil caama ayuu keenay laakiin culummadu waxay yidhahdaan caamna waa lagu tacaluji karaa aasna waa lagu tacaluji karaa laakiin sida fiicnaanta badan waa aas sidaas darteeda halkan waxaa fiicneed waana mucaliquna waa kugu baraarujina alowla ualif uu ku yidhi sida fiicnaanta badan aftatixu waa inaan la dhihine la yidhaahdo ualifu sababtu maxay tahy laba cilay ku fiicnaata midda kooba hal miduu sheega isaga mucaliq midna annaga ku darayno midda koowaad waxay tahay لأna شhaarca في kuli شhayin yuطmiru ma kaanat الtasmiyaةu mabdaأa lahu qof kasta oo shay gudagelaya waxuu qalbiga ku hayaa wax uu bismi bisimka u qabanayo hadduu wax cunayo yidhah bismi qalbiga xaa uga jirta aakulu hadduu wax abi rabo bisin qabana bismi markuu le xaa qalbiga uga jirta ashrabu aa ku jirta ee oo alifu kuma jirto iyo afta tixmidna ha sooma jeedin hadduu wax qorayo bismi illaahi aktubu hadduu baxaayo bismi illaahi akhruju hadduu soo gelayo bismi illaahi adkhulu qofka shayga uu bisinka u qabanaya qalbiga uga jira marka asagii wey in la soo qadaro qofka wax alifaye bismi illaahi u alifu wey marka ayadaa ka fiican lafdi caam ila aftatixu wax kastoo la bilaabanayo u subata abtadi iyo la midta ah. qofka qur-aanka akrinaya bismi illaahi yidhi ma qalbiga waxa uga jira waxbaan cuna maya qalbiga waxa uga jira waxa weya aqra'u bismi illaahi aqra'u aa ku jirta marka taas koow sidaasay u fiicnaatay labo waliricaayati xaqi khusuusiyati اlmaqaam maqaamka khusuusiyadiisa xaqiisana in la ilaaliyo waliricaayati xaqi khusuusiyati اlmaqaam maqaamka khusuusiyadiisa xaqiisa in la ilaaliyo labadaasay u fiicnaatay marka u alifuyaa ka fiicna ficilkaasoo yuqadaru laqadara muaqaran xaalu yahay mid la gadaal mariyey can ilbasmalati laga gadaal mariyey waxaa lasoo qadaraa ficilka bisinka ka gadaal bismi illaahi الraxmaan الraxiim ualifu maxaa loo gadaal marinaa ficilka maxaa loo gadaal marinaa wuxuu ku yidhi liifaadati اlxasri koobid faa'iidaynteed waxay noqonee bismi اllaah ilaahay magciisa oo kaliya laa bikayri laa bismi kayri walaa bimacuunati ayri ilaahay magaciiso kali ah aan u alifu ku alifa cid kale magaciisa kaalmaysama ah, liifaadati اlxasri koobid faa'iidaynteed cindalbayaaniyiin ku culamada bayaaniinta agtooda saasay yidhahdaan bayaanka waa balaaqada saddexda nuuc ay ka koobantahay mid ka mida balaaqada waa saddex nuuc mid waxa la cilmulbayaan midna cilmulbadiic midna cilmulmacaani saddexda mid ka mida wey qolada xasriga ka hadashaana maaha qolada bayaanka ee qolada ka hadashaa qolada macaanida laakiin isagu bayaaniyiintii bulaqadii o dhan uu wuxuu ku magacaabay bayaaniyiin taasoo kale marka waxaa la idhaha min tasmiyati kuli bismi اljus ah, jus ka mid ah. ah oo bayaaniyiintii magacoodii uu wuxuu siiyey bulaqadii qoladii ahlubalaaqadaha dhammaan uu magac uga dhigay marka balaaqiyiinta ku magacaab wey qoloyinka bulaqada ah aa ah magac uga dhiga wey gaar ahaan marka bulaqada la kala qaado ahlulmacaaniga weeye qolada xasriga isticmaasha marka ayagu saasay yidhahdaan qolada balaaqada iyadaana aad u fiican waxay la mid tahay iyaaka kaliga aan ilaahu nacbudu ku caabudayn maxaa loo soo hormariyay mafcuulka xasri ah, in cibaadada ilahay lagu kooba in la sheego walilihtimaami iyo ka murgid bismihi tacaala laga murgaa cinda naxwiyiin naxwalaydun waxay yidhaahdaan waxaa bisinka loo hormarinaa qofku wuxuu u jeelan ama u hilowsan yah magaca l carabkiisa horta marka hore ku dhaco saad u joogta ualifu miyaad ka bilaabi kar horta magaca allah igu dhaco carab bismi اllaah saas yidhahdaan naxwoley waxay yidhaahdaan wlihtimaam ka murgid bismihi tacaala muhiimadda waxa la siina kow horta magaca alle isagaa loo jeel qabaa isagaa loo hilowsan yah isagaas inu carabka ku dhaca la rabo alaykum الsalam وraxmat الlah cinda naxwiyiina naxwoleyda agtooda amaa bada xamdilaahi ay ahayd u fiirsada amaa bada xamdilaahi amaadiu ka bilaab inuu kuu sharxo amaa bifatxi اxamsati wa tashdiid اlmiimi xarfun waa xaraf xarafkoo fiihi dhexdiisa macna shardi uu ku sugay waa xaraf macno shardi ku jiro kuma dhihin waa xarfu shardi isagaa xarfu shardi kuma dhihin amaadu xarfu shardi maaha macno shardiyaa ku jiro sababtoo ah in badanoo naxwoolayda ka mida waxay caddeeyeen ayadu xarfu shardi maaha xarfu shardi maaha waxay faa'iideynaydaa shardinimo oo adaatu shardi iyo ficilkiisay naa'ib ka tahay markaasuu wuxuu ku yidhi amaa bifatxi اlhamsati wa tashdiid اlmiim xarfun waa xaraf xarafkoo fiihi dhexdiisa macna shardi ku sugan yahay xaw daliila macna shardi inuu ku jiro bidaliili dukhuuli اlfaa fa'da geliddeeda daliilkeeda waxaad tidhaha wadaalika arrinkaas in macna shardi ku sugan yahay haabitun wuxuu ku sugan yahay bidaliili dukuuli faa fada gelideeda daliilkeeda fii jawaabiha jawaabkeeda uu galay jawaabkeeda fa la geliya amaa bacd markaa tiraa waa inaad jawaabka fa gelida weliba mar kasta sawaaء salaxa jawaabu lishardi am la jawaabku ama shardi ha u suubado ama yuusan u suuban waa isku mid jawaabka waa in la geliyaa fa ayada amaada adawaatu shardiga kale goormaa la geli jiray fa marka jawaabku uusan u subanlin mubaasharati shardi markaasaa la geli jiray toddobay ahaayeen soo maahan ayada amaada weligeedba jawaabkeeda waa in la geliyo mar walba waa in la geliyo waaba laazima marka macno shardi inay wadataa waa caddaad wuxuu ku yidhi bacda kelmadahaasu ku exraabay amaa bacda bacda wuxuu ku yidhi binasbi ayaa la akriyay calى harfiyati zamaniya dharfu zamanimayna ku nasbisanta dharfu zamanimo oo waxay tahay amaa bacda xamdillaahi ilaahay waktiga aan ku xamdiyey waktiga ka dambeeya dharfu zamanimay ku nasbisanta markii uu hadda xamdiga alle akrinayey ka gadaal amase amaa bacda xamdillaah ir waktigaas uu xamdiga akrina waa wakti waktiga ka dambeeyna waa wakti kale soo maha marka dharfu zamaanimay ku nasbisanta laakiin wuxuu mucaliqu kuu faa'iideeyey darfu zamaannimo kaliya maahane khaalid waxa weeye ibnu cabdilaahi alashari asagaaba ku sheegay tasriixa markuu kitaabka kaleeto oo waxa weye ibnu hishaam uu sharxayey asagaaba caddeeyey darfu zamaanna wax badanay ku timaadaa darfu makaanna marmar waa ku timaaddaa bacdadu labada waa ku timaaddaa oo waxaad leedahay yuu yidhi zamanka markaad u adeegsaydo jaaa zaydunaa yimid bacda camrin bacda camrin waa waktigii zayd waktigii camar yimid waktiga ka dambeeya marka darfuzamaannimo saasaa loogu adeegsadaa markaasuu wuxuu ku yidhi makaanna waa loo adeegsadaa waxaad leedahay daaru zaydin zayd gurigiisa bacda daari camrin guriga camar makaanka ka dambeeya ku yaalla waa darf makaannimo labada waa loo adeegsadaa laakiin darfu zamaankaa ku badan isagaa ku badan waktulifa waa laysku khilaafay fii naasibihi fii naasibihi lafdiga lafdiga bacdu ah lafdi ahaan ugu celi lafdigaas caamilka nasbina faqiila waxaa la yidhi ficlun huwa naasibku caamilku ficlu waa ficil ficilkoo maxduufun la xadfay wa huwa ficilkaasuna aladii waa ficilka naabad ay naaib ka noqotay amaa anu ficilka xaggiisa amaadaanu waxay naaib ka tahay adaatu shardi iyo ficlu shardi marka waxaa nasbinaa bacda waa ficilka ay naaib ka tahay amaadu markaas waxay noqoydaa amaadu ficilka waxay naaib uga tahay xagga macnaha ee xagga camalfalka naaib ugama ah haddii lagu yidhi ficilka maxduufka ku tacaluqa markaas maxay noqonaydaa amaadu ficilka waxay naaib uga tahay min xayثu اlmacnaa laa min xayثu اlcamalu saasuu noqonaya wa qiila waxaa la yidhi amaa ayaaba nasbinaydaba caamilka bacda nasbina waaba amaaba saasaa la yidhi amaa ayaa nasbina liniyaabatiha say u ilaa asal camal uma lehe naaibay ka tahay ficil sidaasay u camal fale wuxuu ku yidhi liniyaabatihaa liأjli niyaabatihaa naaib noqoshadeeda daraaddeed can ilmaxduufi caamilkii la xadfay ay naaib ka tahay markaasna macnuu muxuu noqonaa amaadu ficilkii ay naaib ka tahay macnan wa camalan macnan wa camalan labadaba naaib uga tay wey mar haddii la ydhaha iyadaa camal faleed wa huwa kaasuna madhabu siiba weyhi wey madhabka siiba wey inay ayadu camal falaydo oo ay ficilka naaib uga tahay macnan wa camalan waa madhabka siiba weyhi markaasuu yidhi walaslu asalka cindahu cinda siiba weyhi wuxuu leeyahay mucalliqu cindahu cinda siiba weyhi uu yidhi siiba weyhi keliyahu ma qabo culimo kaloo nuxaadaha la qabta waxaa fiicnaa cindahu daas in meesha laga jaro intaas oo la yidhaha walaslu in layska yidhaah oo aan la dhihin cinda sii wey oon lagu qaydin siiba wey maxaa yeele keligiis ma qabo ah. wuxuuna ka soo raray xaashiyooyinka kitaabka mid ka mid ah, ah mudaabiqi la yidhahdo wax badan wax ka soo raro kaasuu ka soo raray wاlأصlu aslku cindahu cinda sibawayhi u asla mahnaa shaygii yakun sugnaada min shayin shay xaale uu yahay bacda xamdilahi ilahi la mahdintiisa ka gadaalna sugnaada marka yakuntaasa asal caamilheed badaca shiiku waa ku bilaabay bilxamdi uu ku yidhi macnuu bilaabay markaan hadduu soo icraabay amaadii iyo bacdadii wuxuu ku yidhi badaa shiiku waa bilaabay kitaabkiisa bilxamdi uu ku bilaabay ta'diyatan liajli ta'diya gudasho daraaddeed oo uu gudanaa lixaqi shayin shay xaqiis shaygoo mimaa kii ka mida wajaba ku waajibay calayhi mualifka oo ilaahay u mahadiya ay kamid mid tahay marka wixii ku waajibay wax ka mida isagoo gudanayo xamdiga ku bilaabay xamdi allaahidi uu hadda galay wuxuu yidhi wاljalaalaةu lafduljalaaluhu ismu waa magac magacaasoo lidaati daatada u sugnaaday daatada almustajmici daatada almustajmici ee kulansaday lisaa'iri sifaati sifaadda dhammaanteed daatada alle oo sifaadda alloo dhan kulansatay oo ku sifaysan daatadaas magaceeda way allah wاljalaalaةu lafduljalaaluhu ismun waa magac magacoo lidaati daatadii u sugnaaday daatada almustajmici ay aljaamici aruursaday oo kulansaday lisaa'iri sifaati sifaata dhammaanteed xaqa xamdihi u galay amaa bacda xamdi illaah xaqa xamdi xaqadu waa mafcilu mulaq isagaa sheegi doone wuxuu yidhi xaqa xamdihi ey horta macniyuu bilaabay ey waajiba xamdihi ilaahay xamdigiisa u waajibay oo u sugnaaday اldي xamdiga yatacayanu u caynoobaya lahu alle oo wayastaxiquhu xamdigaas uu mudanayo kamaalu daatihi ilaahay daatadiisa kaamilkaa min idaafati صifati ilى اmawصuuf wey waxa dham oo soo socda tan ka bilow kamaalku صifadii daatada wey markaasa asagii mudaaf laga dhigay mudaaf ilehina waxa laga dhigay mawsuufkii kuwa ka dambeeyana sidaasoo kalead wada leedahay saddexda ka dambayda oo kelimo oo wayastaxiqu xamdiga uu mudanayo kamaalu daatihi ilaahay daatadiisa dhammayska tiran wa qidamu sifaatihi ilaahay sifaaddiisa horreyday qidamku waa if sifaadda mawsuuf aheed waa min baabi idaafati صifa ilى اlmawsuuf ilaahay sifaaddiisa horreyday wa taqadusu asmaa'ihi ilaahay asmaadiisa dahiran dahirnaantu waa ifo asmaada ilahay iska leeda waa ifo min idaafati صifa ilى اmawsuuf wa cumuumu alaa'ihi ilaahay nimcooyinkiisa caamka nimcooyinka caama oo addoommada dhan gaaraya waa min baabi idaafati صifati ilى اmawsuuf intaas o halkaas xaashiyada kaaga baraaruji hadduu ixraabtii galay xaqa xamdihi waاntisaabuhu xaqada kordhigmidiisa calى اlmafcuuliyati اmuطlaqati uu ku sugnaaday nasbahaas mafcuul muطlaqnimo wey oo ya caamilu ah xamdida hore xamdida hore waa masder jazaaukum jazaan mawfuuran jazaudaas hore waa masder ayadaa camal fale jazaan ay ku camal falayn nasbida mafcuul mulaq wey wsalaati wsalaami wsalaati wsalaami waa jaran yihiin biljari yaa la akriyey mubtade soo qadaro huwa lafdigaasu cadfun macduufun waa mid lagu cadfaa calىa xamdillaah amaa bacda xamdillaahi wsalaati wsalaami wey marka xamdiday ku cadfan yihiin waxaad tidhahdaa cadfun huwa jarku cadfun amase wahuwa lafdiga lafdigaas oo asalaati asalaami bimacnaa madkuur ugu celi damiirka wa huwa lafdigaasoo cadfun macduufun waa mid lagu cadfaa calىa xamdillaahi calىa sayidinaana halkay ku tacalluqeen mutacaliqun wuxuu ku tacalluqaa jaaru majruurkaasu bisalaami fiiriya wasalaati waa ismumasder camalfaluu rabaa wasalaami asna waa ismumaselo camalfaluu rabaa labaduba camalfalay rabaa waxaa ka daba maray calaa sayidina jaaru majruur waa baabu tanaasuc aad soo barateen ha laba caamilaa hor martay waa asalaati iyo wasalaami hal macmuula ka dambeeyo jaarmajruurkaas basriyiin hay qabeen kan dambeeya in la siiyo ku tacaluja dee madhabka basriyiinta asaga raajixa sida badane calaa sayidinaa sayidkeeni korkiisa la nabadgelsho oo la salaamo ku tacaluja ah, weliba hadda maanta meel kale ma noo banaano sababtoo ah haddii midka dambeeya la siiyo macmuulka laysku haysto kan horeeya wuxuu u baahan yahay waa la fiiriyaa hadduu marfuuc u baahan yahay waa loo idmaaraa hadduu u baahan yahay mansuub iyo majruurna waa laga xadfaa laakiin haddii midka hore la siiyo ka dambe wax alla wuxuu bahan yah waa loo idmaara haddii marka hadda calaa sayidina lagu tacaluji lahaa asalaati maxaa la dhihi lahaa wasalaami calayhi ala dhihi laha waa loo idmaari laha mar haddaan calayhi la dhihin waxay kutusaydaa calaa sayidina asalaamiyaa la siiye ha kan horena fadlu u bahan yah fadlana looma idmaarayo ma loo idmaarayo la dhihi ma wasalaati calayki maxaa yaele waa fadla jaarmajruurku majruurku calaa sayidina mutacaliqun wuxuu ku tacaluqaa bisalaami cala اkhtiyaari اbasriyiin sida basriyiinta doorashadoodu ay tahay cala اkhtiyaari اbasriyiina xaaluu yahay qowlkaas wa mutacaliqu salaati asalaati lafdigii ku tacaluqayana maxduufun waa la xadfay waa la xadfay wujuubana loo xadfay ina maaligaad ugu tegi doontaa walaa tji macawalin qad uhmila bimudmarin ligayri rafcin uuhila bal xadfa hulzam in yakun hayra khabr wabiran waakhiranhu in yakun huwa اkhabr alfaad gaaban iyo macaani dhaadheer oo tiro badan iyo alfaad kooban ina maaliga loogu taga marka waa la xadfay asalaati mutacaliqii ku tacaluqaayey taqdiiruhu haddii la soo qadarna calayhi wey wasalaati amaan calayhi nabiga la ammaano wasalaami nabadgelin calaa sayidina sayidkeena korkiisa laa salaamu ah saas wey walaa yajuusu ma banaana an yatacalaqa almadkuuru jaarmajuurka la sheego calaa sayidina ah inuu ku tacalluqo bisalaati ma banaana lnnahu shaniye low kaana hadduu ahaa lahaa lnnahu shaniye dheh lnnahu shaniye kaana shanigu wuxuu ahaa lahaa yejibu inuu waajibo dikru lmutacalliqi kii ku tacalluqaya in la sheego bisalaami calaa lasaxi qowlka saxnimada badan haddii asalaati calaa sayidina lagu tacallujiyo wasalaami kii ku tacalluqa in la sheego wey oo la yidhaha wasalaami calayhi Ah. mar haddaan la sheegin waxaa kutusayaa calaa sayidinada lagu tacalujiyey aslam lagu tacalujiyey wacabdihi wa fii nuskatin waxaa ku sugan wacabdihi wa huwa cabdihiga macduufa waxaa lagu cadfaa calaa sayidina wa fiihi waxaa ku sugan cabdihidaas calaa sayidina uu sheegay sayid maxaa muqaabil u ah, ah waxaa u ah muqaabilka ka soo horjeeda muxuu yahay waa cabdi soo ma ah, cabdiya u ah markaasuu wuxuu ku yidhi wa fiihi sheegidda uu cabdii sheegay waxaa ku sugan min anwaaci اlbadiic cilmulbadiica nuucyaalkiisa xaale uu ka mid yahay almudaabaqatiya ku sugan waa cilmu badiica waxa lagu barto mudaabaqa la yidhaha xay tahay mudaabaqa mudaabaqa waxay tahay aljamcu bayna الshayءi wa didi aljamcu bayna الshayءi wa didi shayga iyo kii ka soo horjeegaya isku meel lagu jamcina huwa اlأwalu wاlآakhiru fiiri wataxsabuhum ayqaadan wahum ruquud ayqaadan wahum ruquud alwalu alaakir shay iyo kan ka soo horjeeda isku meel lagu jamciyaa la ihahdaa mutaabaqa marka sayid maxaa ka soo horjeeda cabdi isku meeluu ku sheegay markaasuu uri wa fiihi waxa weeya la sheegidiisa min anwaaci اbadiic badiica nucyaalkiisa xaaluu ka mid yahay xaalay ka tahay almudaabaqatu waa ku sugan muxamadinta waa bedel waxaa laga bedelaa sayidina waa muxamedin badalun waa bedel min sayidina laga bedelaa maxaa yeelay qaaciduu ku siina horay maxaad u tiqiin idaa taqadama nactu nakirati ucriba xaalan waa sida qaalibka ahe marmar wa kale wax kalena waa jiraa haddana wuxuu ku baraa idaa taqadama nactulmacrifati qaacido kale ku bara idaa taqadama nactulmacrifati ucriba bixasabi alcawaamili aad leeda bixasabi اcawaamili wa ucribat اlmacrifatu bedelan qaacidadaasu maantana ku siina wuxuu ku yidhi لأnna nacta اmacrifa macrifada nactigeeda idaa taqadama hadduu ka hormaro calayhaa macrifada ucriba waxaa la ecraabaa bixasabi اcawaamili caamilyaalka qadarkood caamilka ka horeeyaa loo fiiriya wa ucribat اmacrifa macrifadiina waxaa la ecraabaa bedelan wa saara اmatbuucu matbuuci oo macrifada ahaya wuxuu noqonaa taabican ila isaga bedel laga dhigay taabicu noqona ka qowlihi tacaalى ilaa siraadi اlcaziizi allaha haalibka wadadiisa allaha almaxamid almaxmuuda ee la mahdiyo waxaa tira allahi ka bedelo alcaziizi waa صifo allah uu iska leeyay hadduu allahi ka gadaal maro waa laga sifay lah allahna waa macrifo waaba acrafu اlmacaarif hadda caziizkiyaa hor maray allahida waa ka bedele fi qira'ati اjar allahi qirada ah waa waa ka bedele waxaad leedahay allahi alla jidkiisaad leedahay nasa calaa daalika ixraabkaas iyo qaacidadaas waxaa caddeeyey ibnu hishaam waxaanoo ibnu maalig dheh nasa waxaa caddeeyey calaa daalika macnahaas ibnu maalikin ina maalig tansiilka iyo sharxiisa waa kitaab isagu iska leeyahay matniga iyo sharxa labadaba labadaba wa calaa aalihi nebiga aalkiisa korkoodana nabadgelyo ha ahaato iyo ammaan hadda aalu nebiy hadii la dhaha xaa la yidhaha horta aalunebiya waa kuma aalunebi yay yihiin hum aalnebi kama qaala shaaficiyu sidii shaafici uu yidhi aqaaribuhu waa nabiga qaraabadiisa qaraabada almuminuuna muminiinta qaraabadaasoo min bani haashimin wa banimualib bani haashim iyo banimualib ah bani haashim iyo bani mualibkaasoo ibney cabdimanaaf ilmo cabdimanaaf cabdimanaaf labadiisii wiil kuwaas inta muminiinta inta muminiinta intaas aa la yidhaahdaa aalunebi intooda muminiinta a la yidhaha aalnebi min bacdihi ey min bacdi muxamedin nebi muxamed ammaantiisa iyo nabadgelyadiisa ka gadaal qaraabadiisii ehelkiisana ayagana nabadgelyo iyo ammaano dushooda ha ahaado ey min bacdi muxamedin wa ashaara wuxuu ku ishaaray bidaalika lafdigaas oo min bacdihi ah ilaa ana salaata salliga cala alaali aalka lagu saliya mutaratibatun waxay ka ratibmeen wa taabicatun waxay raaceen lisalaati salliga calaa muxamedin nebi moxamed lagu saliyo salى اllahu عalayhi wasalam allah subxaanaه wa tacala aclam wsal اllah wsl اllah wslm wbaaraka calى nabiyina mxamed